afartanka jir nabigeena sal l sl caawa ay habeenkii u horrey uu noqdo waxaa suuragal ah in caawa ay bilanin oo soddon ay noqoto oo habeen damba oo talaado ah ay bilatona waa suuragal laakiin taariikhda caadiga ah waa kowda bisha muxaram kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sal allahu calayhi waali wasalam ilah waxaan ka baryana subxana wa tacala caama khayrin wabarakati wacilmin watuqan wasxa wasalaama tuqan wa sixa wa salaama wa injaazin cadiim lima yahumuna min amri اdiin waاdunya waxaan ku soo jirnay kitaabu اlmusaaraca kitaabka loo yaqaano kitaabu اlmusaaraca oo isla beerashada iyo isla abuurashada ku suntanaa ayaan ku soo jirnay waxaa kaloo soo marnay in baabkii koobaad uu ka bilowday afartan iyo afar oo baabulmusaaracaba imaamka marka habdhaqankiisa ama habka uu u qoray abwaabta marka la eego uu ka bilaabay aلثaaliثu min الshuruuطi fiihi اlmusaaracatu wاlwaثaa'iqu uu ka bilaabay in uu kitaabu اlaymaan wالnuduur uu qeyb ka yahay <clears throat> ama si un ay isu waafaqayaan inuu imaamka ariiqadiisa ay nooca tahayna waa ti aan soo marnay baabka شhan iyo afartanaad dikru اaxaadiiث baabu dikri اaxaadiiثi axaadiiث sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay almukhtalifati ee iskhilaafsan fi nahyi reebid la reebo can kiraa'i اlardi arlada kiraynteeda biثuluثi saddex meelood hal meel wixii ka soo bax in lagu kireeyo iwarubci afar meelood hal meel in lagu kireeyo wixii ku soo arooray axaadiistii sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay wadikri ikhtilaafi alfaadi الnaaqiliina iyo wadikri ikhtilaafi alfaadi naaqiliina ruwaadda soo rartay xadiidkaas ama axaadiistaas iskhilaafsan alfaadooda khilaafka iskhilaafsan tahay wadikru ikhtilaafi alfaadi naaqiliina lilkhabari xadiidka raggi soo guuriyey oo ruwaadda ahaa alfaadooda khilaafka ay iskhilaafsantahay sheegitaan la sheega ayuu ayadna baabkan u baab yahay weeyaan marka baabkan dhirarka badan laba arimood ayuu imaamka rabaa raximahullah inuu bidhaamiyo arinka koobaad in arlada iyo dhulka beereedka ama lagu intifaaca in saddex meelood hal meel wixii ka soo baxa lagu kireeyo amaba afar meelood hal meel wixii eh, muxua ka soo baxa lagu kireeyo in ay adile iyo axaadiis soo aroortay axaadiistaasna ay iskhilaafsan tahay oo qaar banayni iyo qaar ogolaani waa qodob qodobka labaadna wuxuu sheegi rabaa imaamka raximahullah raxmatan waasica in alfaadda iyo ereyada ay kusoo guuriyeenna ay kala duwan tahay oo iskhilaafsan tahayna saas ayuu imaamka sheegi rabaa intaas ayuu rabaa imaamka raximahullah raxmatan waasica inuu noo caddeeyo horey waxaan usoo marnay ood ogeydeen in baabkan musaaracada saddex iyo amaba khaasatan kiraalardi oo qofkii beerana in saddex arimood aynagaa mxuu aha aan ka tilmaamayno arinka koobaad arin jamhuur ahlicilmi ay qabaan oo ah in dhulka daraahim iyo danaaniir shilin iyo dolar iyo dahab in lagu kiraysto oo kadibna la beerto muddo la yaqaano iyo xilli isla yaqaano dhib inay lahayn insha allah tabaaraka wa tan labaadna in ayadna dhulka qaybna qaybtaanna ii beer qaybtaana beero oo saas iyada muxuu ahaa wixii ka soo bax nin walba qeybta usoo baxda ha yeesho ayadana jamaahiir ahlicilmi inay qabaan <clears throat> nusuustan ay ku caddahay inayna banaaneen qarar ayaa ku jira oo waxaa laga yaabaa in qofkan qeybtiisa qeybto ay muxuu ahay bug tirahdo ay baxda laga yaab qaybna ay bacdo marka waa mushkilad ama kanaa khasaari ama kanaa khasaari qarar baa ku jira diintana qararka iyo jahaalada lama ogola fi lbeyc wa hayrihi tan saddexaado ila alyasiir oo meelaha qaar ah asaaska guriga iyo wii lamidka waa baab kale iyo meelo yaryaro maraarkaarara yasiira layihahda qodobka saddexaad u dambeeyo waa masalada ugu culayska badan oo haddan imaamku u baabaystay dhulkii in lagu kireeyo wixii ka soo baxayey oonan la kala qaadin saddex meelood hal meel afar meelood hal meel nus wamaa ilaa daalika si in lagu heshiyo ta ayada ahna waxaan sheegnay in masale khilaafi ay tahay oo adilada labada dhanba ay aad u xoog badan tahay wa calayhi marka dhan ay u dhicin ama dhan hadda aanu ridaynin maadaama annaga eh, khilaaf naqlin uusan naga ahayn amaba fiqyaaan aanu istaagna inuusan aad u ahayn kitaabka iyo diraasada eh, noociyaddeeda hadda aan wadno oon wadna dulmar iyo sharax kooban wa calayhi marka kutub alkhilaaf ayaa loo aadayaa masalada iyada ah iyo tarjiixeeda insha allahu tabaaraka wa ilan waa masalo aad camiiqa aho muxuu ahaa cawiis aho yacni farqo badan iyo meelo badan yeelanayso imaamka markuu yihi dikri baabu dikri axaadiiث اmukhtalifa fi اnahyi can kiraaءi اlardi markuu yihi ikhtilaafka uu sheega waxaa weeyaan ilaa sagaal saxaabada nabigeena salى اllahu alayh waali waslem ayuu imaamka soo arooriyey iyaga oo muxuu ahaa ka hadlayaan arlada in lagu kireeyo uludkeeda iyo rubuceeda wix la midka ah qodoba qodobkaas tan kale raafic ibnu khadiij oo ruwaadaas saxaabada oo sagaalka ka mid ah keligiis lix iyo toban ariiq iyo lix iyo toban raawi ayaa kasoo wariyeen waa garan kartaa marka yani uruqda uu ku imaaday iyo xaaladiisa marka ikhtilaafkuu sheega waana arki doonnaa oo waxaa weyaan caawa xataa baabka isaga lagama dhammaan doono ilaa habeen damba ilaa habeen kasii dambeeya <laughs> ayaan ku socon doonaa marka baab dhow maaha marka ikhtilaafka la sheega indhihin aad ku arki doontaan laakiin waxyaabaha ilahay ugu mahadin waxaa ka mid ah oo hadda culays badan aadan u arkaynin waxaa weeyaan sheekadii mataqaanaano ahayd wal carabtan aan soo dudini waxaad yeeleysaa nabiga ugu suga ma taqaanaan raggi dhihi jiray carabta ayaan soo dudiniye nabiga sala allah alay slm suga ragga qaara laga sheegay oo muxuu ahaa aanan dan lahayn alfaadaas eh, cafwan ruwaadda dan lahayn oo eh, naska axaadiiska nabigeena raba laakiin qaradka aan kitaabka u akrinayn waa taqaanaano waxaa weeyaan in dhanka cilashan aan ogaano jaanibka kalena dhanka fiqigan wixii oo muxuu ah khafiifa iyo nusuusta laftirkeeda wixii laga qaadana aan dul istaagno biidn illa caza wajal saddex kun sideed boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiis daciif isnaad ah qaala aimam nasai alh amat abarana moxamed ibn ibrahim alsdi wa saduq qaala xadaana khaalid ibn xaad hujaymi huwa ibn xaari hujaymi wa iqat tabt qaala qara'tu calى cabdilxamiid ibn jacfar ibn cabdilah wa iqa qaala ahbaranii abi aabihi waa taqaanaan waa jacfar ibn cabdilah waa iqa isna can raafic ibn usayd ibn uhayr raafic ibn usayd ibn duhayr waa ree ansaareed waa maqbuul amaba majhuul weeyaan can abihi abihiis oo usayd ibnu duhayr ah alansaari waa saxaabi jaliilah radia allahu taala arda annahu usayd ibnu duhayr ayaa kharaja u baxay ilaa qowmihi tolkiisa usoo baxay ilaa bani xaaria ayuu usoo baxay reer bani xaaria faqala wuxuu yidhi ya bani xaaria reer bani xaaria waa nimanka ree ansaareed oo taqaaneen oo khasrajka ahaa laqad dakhalat waxaa idin soo gashay calaykum laqad dakhalat waxaa soo gashay musiibatu musiiba calaykum korkiina musiibo ayaa idinku habsatay mararka qaar mota musiibada ama ha weynaato ama ha yaraato musiibo waa musiiba musiiba waa musiiba qaal waxay yidhahdeen maa hiya musiibada maxay tahay qaala wuxuu nahaa rasullah rasulk al wuxuu diiday sal slm can kiraa'i alardi arlada in la kireeyo waaba diidayba nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam kow qulnaa waxaan ya rasul rasuulka allow idan haddii ay xaaladda noocaa tahay oo in eh, la kiray dhulka la diiday nukriiha bishayin min alxabi miraha ka soo baxaa qeyb ka ayaan ku kiraynayna marka haddii xaaladda nooca in la kireeyo oo waxa weeyaan lacag laga qaado ayaa taqriiban suuraddaas muuqata xoolo laga qaada waxaa kaloo suurad muuqan karto in qeyb qeybteeda qeyb lagu kireeyana waa suuragal kow idan haddii ay xaaladda nooca tahay nukriha bishayin shay oo min alxabbi miraha ka soo baxa ka ayaan ku kiraynayna qaala wuxu yidhi nabigana sal sl laa maya qaala wuxuu yidhi kunaa waxaana nukriha kugu kiray bitibni daaqa iyo balka iyo cawska ka baxa beerta ayaan dhihi jirnay markii aad ka goosata masagada iyo xabka aad ka goosata iyo miraha aad ka goosata balka iyo waxaas oo hara baldaaqaas ayaa marka anaga la harayna dadkii lahaa beerta saasay samayn jireen ayuu leeyahay wa kunaa waxaanaynu kryaha kugu karay bitibni daaqa iyo balka ayaan ku karayn jirnay in noola reebo oo qofkii beerta loo reebo laakiin mirihii iyo masagadii laga goosto faqal wuxuu ilaa wa kunaa waxaanaynu kryaha kugu korayo bimaa calى اrabiici asaaqi bimaa wixii alى rabiici calى الrabiici kanaalka asaaqi ay nahru sagiir kanaalka beerta waraabina darfihiisa waxyaabaha ka baxa biyaad wada mog daa'iman marka dhacdada iyo wixii waxaa weeyaan xataa lagu talaala iyo meeshaas marka kanaalka socda labadiisa dhinac wixii ka baxa ayaa qofka beerta ka shaqayna le adig intaasaad leedahay inti kalena waxaa weyaan ka shaqey oo waxaad u qaadanaysaa juurada waxay noqonaysaa inaad inta ayada goosato saasaan ku karayn jirnay qaala nabigan wuxu uri sal slm laa maya isracha beerta adiga abuura oo tabca aw imnaxa akhaaka walaalka amaba si xadiidka marka waa daciif lisnaad laakiin ka ahaan waa noo imaan doonaa axaadii noocaana khaalafahu waxaa khilaafay mujaahid ibnu jabr ayaa khilaafay weyaan ninka la yidhaahdo cabdilxamiid eh, ibnu jacfar eh, aabihii oo eh, jacfar ibnu cabdilaahi ah waxaa weeyaan waxaa khilaafay mujaahid ibnu jabr ayaa khilaafayoo waxaa weyaan fajacalahu can usayd can raafic ayuu ka yeelay ayuu ka dhigay weyaan oo bedelkii muxuu ah, ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo cabdilxamiid ibnu jacfar uu can abihi ka dhigay kadibna abihiina uu ka dhigay can raafic raafic waa laga boodayo usayd ibnu duhayr ayaa mxuu ah ka dhigay kadibna can raafic ibn khadiij ayuu kadhig waa noo imaan doona insha allah tabarak watacala xadiidka kuxiga weyaan xadii saddex kun sideed boqol iyo lix saddex iyo lixdanaad waa xadii saxiix isnaad ah. qaala alimaam nacam saduq miya cabdilxamiid alansaari saduq rumya bilqadar warubama axsant wahim axsant axsant aabihiis ayaa marka iqa ah waayahay xadiidkan boqol iyo saddex iy lixdanaad waa xadiid saxiix isnaad ah qaala aimam abarna mxamed bn cabdillahi mubaarak almuharami waa iqa qaala xadana yaxya bn aadam iqat xaafidu faadil qaala xadana mufadal wa huwa ibnu muhalhal asicdi waa iqatu tabt nabiy caabid can mansuur muctamir waa iqatu tabt can mujaahid bni jabr waa iqatu imaamu fi tafsir wاlcilmi can usayd ibni duhayr alansaari waa saxaabi jaliila radi allahu ta qala wuxuu yhi usayd bn duhayr ibnu duhayr jana raafic ibnu khadiij ayaa noo yimid mujadan markii hore yani ninka la usayd ibnu duhayr laftirkiisa ayaa xadiidka inuu sheega ay ahayd laakiin xadiidkan waa ka duwan yahayo eh, raafic ibnu khadiij ayuu ka warinaya faqala wuxu yih rafic ibnu khadiij ina rasu rasulka sal slm nahaakum wuxuu idiin diday can ilxaqli beerta karaynteeda ama beeraha karayntooda wاlxaqlu xaqligana aلثuluثu wالrubc waa saddex meelood hal meel ama afar meelood hal meel in beerta lagu karay wixii ka soo baxaa sidoo kale waa almuaabana muaabanada waa idin diiday wlmuaabanatu muaabanadana shiraau maa fii ru'uusi nahli geetimireedka madaxiisa wixii saaran oo miro ah oo weli mxuu ah aan la soo goynin in la iibsado bikada wakada intaa iyo intaa wasqan min tamrin oo timir ritirar ah yacni timir caadi ah oo la yaqaano oo muxuu ahaa intaasoo boqoloo kiilo ah ama intaasoo mxuu ahaa eh, boqol oo suus ah amaba saac ah ayaa waxaa lagu gadayaa timirti geed korkii saarnayd iyadoon weli la soo goynin taasna nabigeenna wuu diiday sal alla slm marka xadiidkaana wuxuu sheegayaa in la diiday eh, beertii in ulu iyo rubac lagu kirayo sidoo kale beertii eh, timirti korkeedii intaan la soo goynin ka hore timirti saarnayd in mid dhulka taalla amaba marka ayada taalla amaba im ha noqotay in lagu gadana nabigeen wdi sal sm xadiis cabdisadeed boqol iyo afar iyo lixdanaad wa xadis abarna maxamed bn anasi wa iqatun xaafid qala xadana maxamed jacfar waqundar nacam maxamed ibn jacfar waqundar iqatun saxiix kitaab qala xadana shucba wa imaamka can mansuur muctamir qaala samictu mujaahidan baan ka maqlay xadiiso ka warramay aan ka maqlay can usayd ibn duhayr asaxaabi jaliil radi allah ta qala wuxuu yihi atana raafic ibn khadiij ayaa noo yimid oo ujeedaan marka xadiiska hore dacfigiis meeshuu ka imaaday waad arkaysan ninkii ahaa cabdilxamiid oo ahaa saduuq rumya biاlqadar iyo sidoo kale raafic ibnu sayd ibnu duhayr oo isna majhuula ayaa raggaas aimada oo mxuu aha ninka la yidhaahdo mujaahid ay khilaafeen iyo ragga la ah oo qiimaha badan oo aimada ah wacalayhi marka waxaa weyaan xadiidka saas ayuu daaqad ugu dhacaya qaala wuxuu yih atana raafic ibn khadiij ayaa noo yimid radia allahu taala a nahaana rasu rasul kale ayaa noo diiday sal slm can amrin arrin ayuu noo diiday arrin kaana lanaa naafican kaana ahaaday lana huwa isaga lana anaga naafican mid watari waxtarah noo ahaa ayuu nabiga noo diiday laakiin waaacatu rasuulilah rasuulka ale in hadalkiisa sal slm ayaa khayr lakum idiin khayr badan adduun macno ma lahan lakiin rasuulka ale hadalkiisa in la qaato ayaa khayr badan wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allah warasuulu amra an yakuuna lahum khiyratu min amrihim nahaakum nabiga wuxuu idiin diiday sal sl idinka reebay can alxaqli beeryin la kirayo oo qaala wuxuu yidhi oo lagu kalay weliba wixii ka soo baxay qayb ka mid ah man kaanat lahu ardun qofkii dhullah beereed falyamnaxhaa qofka ha siiyo maniixada waxaa weye irmaansi aan ha u oo qofki inuu ka shaqaysto oo dhulkiina qofkii hore leeyahay ha u siiyo aw amaba liyadacha ama waa iska dhaaf waba yuusan qofna siinin waba yuusan ka qabanin wanaha nabigu wuxuu dihi sal slm can musaabanati musaabanadii walmusaabanatu musaabanadii wa an nin oo yakuunu lahu lmaal xoolo ah alcadiimu weyn oo badan oo min anakli timir ah oo fayajiu geetimiradnaliga waxaa loo isticmaala geetimireedka fayajiu rajulu nin baa imaani marka fayakhuduhaa markaasuu ka qaadanaya bikada wakada intaa iyo intaa oo wasqan ritirar ah oo min tamrin timir ah marka wasqiga ad ama wasqiga ad taqaaneen ayuu cabir go-on cabirkaas go-on ayuu marka ku raranaya ayuu muxuu ahaa leeyahay geedahaasaan ku qaata taana waa la diiday maxaa ku jira mataqana mishkilada jahaala ku jirta weliba khaasatan idaa lam yabdu salaaxuhu haddii marka ayada casood casood iyo iska yahayo weli ay timirtii ay toos ay u bislaanin waxaa laga yaabaa inay dabaylkul ku dhufato oo kadibna timirtii dhanba ay meesha ku baabaata waxaa laga yaabaa idan bimaa yaahudu axadukum maala akhiihi aw saaxibihi xadiid kale waa taqaana noocaas ahay waa yahay xadidka saddex kun sideed boqol iyo شhan iyo lixdanaad waa xadيث صحيح أخbarnي محamed بن qudamةa almasisi wa ثiqa qala xadaثna jrيr بn cabdالxamid الضبي wa ثiqa can mansur المctamir can mujahid jabr can usayd بn ظuhayr qaal radي الlahu ta qal wuxuu yidhi أtىa calayna raafic بn khadiij ayaa noo yimid radي الlahu ta arضa faqal wuxuu yidhi walam afham ma anan fahmin ay sababa nahyi aw sira nahyi nahyiga soo socda sababta keentay io sirta keentayna ma fahamsani weeyaan walam afham taas ay lam afham sabab الnahyi aw sira الnahyi faqaala wuxuu yidhi ninka la raafic ibn khadiij ina rasul rasulka al sal slm nahaakum wuxuu idiin diiday can amrin arrin kaana ahaada yanfacukum mid wax idin tara wax taraad ku haysateen waxba idin tari jirtay kow mararka qaar mogta wax waxtar la oona manhi ayaa jiro rabbiga subxaana wa tacaala markuu khamrada iyo maysarka hadlaayey muxuu ka hadlay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamr walmaysr markii nahyigii ka hore maxay ahayd maysr qul fiihimaa waana manaaficu linaas marka manaaficda laakiin marka imiga la barbar dhiga manaaficda wax yaray noqonayaan imga ayaa aad weyn waayahay wa aacatu rasul rasulka ale in la yeelay hadalkiis sal slm ayaa khayr lakum idin khayr badan mima shay ayuu idinkaga khayr badan yanfacukum idin anfaca dunyahaan hadalka nabigeena in la yeelo calayhi salaa slam waa najaat dunya walakhira nahaakum nabigeena nahaakum rasul rasulka ale wuxuu idin diiy sal slm can alxaqli ali ayuu idin diiday aliga aqu xaqligana almusaaracatu in lisla beerta weyaan biului iyo warubi iyo afar meelood hal meel iyo hal meel in beerta muxuu ahaa haye dhulkiiaan leeyahay ada beer wax kadibna rubuc aado ulu aado wamaa ilaa dalik ama anaa qaadani wamaa ilaa dalik kadibna nabigeen wuxuu yidhi sal slm faman kaana lahu ardun qofkii dhul ugu sugnaaday oo fastaqna canha ka maarmo oo asaga aan beeranaynin e falyamnaxa akhaa walaalkii ha siiyo aw amaba lyadac ha iska dhaaf yuusan beeraninba oo iska iska jooga wanhaakum wuxuu idin diiday nabigana sal slm can muzaabana muzaabana ayuu idin diiday wlmuzaabanatu muzaabanadini arajulu waa nin oo yajuu imaada ila nahli geetimireedku imaanay alkaiir ee fara badan bilmaali اlcadiim ay bihamri اlcadiim timir aad u badan ay saaranta maal caiimka midaan ah dambe bilmaal cadiimtan ah dambe yani geedka korkiisa waxaa saaran eh, timir aad u badan ayaa saaran oon weli laga soo goynin kadibna fa wuxuu dhihi khud bikada wakada wasqan timirtan tirado badan oo ii muuqata intaas intaasoo ritirar ama intaasoo intaas intaasoo muxuu aha oo boqol ama kun oo muxuu ahaa eh, kintaal amaba amaba waxaa weeyaan eh, kiilo amaba saac amaba suus ku qaada saas ayuu dhihi qof min tamri daalika alcaam sanadkaas timirta go-eysa ku qaada ama tii hore hore good noqoto ama midda dambe oo gadaal noqoto sidaa weeyaan xadii saddex kun sideed boqol iyo haaliban tan dambe ay noqonaysa xadii saddex kun sideed boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadii saxiix akhbaranii ibraahim ibn yacquub ibn isxaaq الجوزجاني السعدي وثيقة حافظ رمي بالنصب قال حدثنا عفان مسلم ابن عبد الله الأنصاري وثيقة ثبت قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبد وثيقة قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي ومقبول عن مجاهد بن جبر وإمامك قال حدثني أسيد بن رافع ابن خديج qaal wuxuu yidhi qaala raafic ibnu khadiij wuxuu yidhi radia allahu ta arda nahaakum xadiidkan hadda waxaa ku jira maqbuul lakiin muxuu saxiix ku noqonayaa bima qablahu wamaa bacdahu nahaakum rasul rasulka al wuxuu idin diiday sal sn imaamkana muusan alimaam alalbani caleh raxmat ullahi muusan carrabaabin arrinka isaga muusan ku dhufanin nahaakum rasul rasulka al wuxuu idin diiday can amrin arrin ayuu idin diiday kaana lanaa kaana ahaada lana annaga naafican mid waxtar lah wa taacatu rasul rasulka al itaankiisa ayaa anfacu lana noo nafci badan qaala wuxuu yidhi man kaanat lahu ardun qofkii arday u sugnaatay ha abuura fain cajaz canha hadduu ka cajizana falyusrichaa ha abuuridsiiyo amaba hasi ha muxuu ahaa ha irmaansiiyo akhaahu walaalkii weyaan intaas axaadiista hore isku mid yihiin waana xadiis saxiixa khaalafahu cabdilkariim ibnu maalik cabdilkariim ibnu maalik wuxuu khilaafay saciid ibnu cabdiraxmaan ayuu khilaafay xadiiska dambe soo socda ku khilaafi doona la socda xadiidka hore oo saciid ibn cabdiraxmaan uu ka yeelay can ibn raafic can abiihi ayuu khilaafayo habkuu khilaafin waad arki doontaan xadiidka saddex kun sideed boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadii saxiix akhbarana cali ibn xujr waa iqa qaala ambana cali eh, ibn xujr waa iqatun xaafid sooma qaala ambana cubaydullahi yani ibnu camr iqatun faqiihun rubama wahim can cabdikariim cabdulkariim ibnu malik aljazali waa iqatun mutqin can mujaahid ibni jabr waa imaamka qaal wuxuu yidhi ahadtu waxaan qabtay oon ku dhegay biyadi biyadi aawus ibn kaysaan oo taqaaneen isna ayaa waxaa wey gacantan ku dhegay waa xirtii cabdulahi bn cabaas radia allahu tacala canhuma xataa adhaltuhu ilaa aan u geliyo calaa ibni raafic ibni khadiij raafic ibnu khadiij wiilkiis ilaa aan u geliyo weyaan faxadaahu markaasuu ugu waramay can abihi aabihiis raafic ibn khadiij wiilkiis waa kee man huwa faxadau can abihi abi ayuu ugu warramay can rasu aggiisa ugu warramay anahu rasulkeen sal slm nahaa inuu diiday can kiraa'i اlardi dhulka in la kireeyo inuu nabigeena diiday sal slm kow fa abaa taawusun taawus u diiday madaxuu ruxay <laughs> baabkaas ibmara uu yidhi taawus ibn kaysaan faqaala wuxuu yidhi samictu ibna cabaas ibna cabaas cabdulahi bn cabaas ayaan ka maqlay laa yaraa isagoona arkayni bidaalika arrinkaas ba'san wax dhibaato ah muu jeedaan marka meesha ishkaalku ka dhacay axaadiista aan soo wadnay oo raafi ibn khadiij ilaa toban iyo lix raawi ay ka wariyeen ama ka warin doonaan qaybna ay hadda ka wariyeen oo noo imaan doonto oo sagaal saxaabada nabigeena ay wariyeen cabdillahi bin cabaas mujadar marka daawuus ibn kaysaan oo taqaan irkiis xerowgiis khaaska ahaa ayaa wuxuu leeyahay dhib uma arki jirin mid dhibkaan loo arki jirin waatee marka ma shilimaadka lagu gadaaya maya hadda waxaa laga hadlaa baabkan aan ka hadlayn waxaa weeyaan waa ulukii iyo rubuci wixii ka baxay marka masalada waa masale saa khilaafi ah oo ilaa xilligii saxaabada nabigeena calayh salaa slaam lisku haayey saa ula socda waaya wa abu cawaana abu cawaana waa alwadax ibn cabdilah yashkuri weya wa dabt can abi xasiin waa noo imaan doona can mujaahid bni jabrin qaala wuxuu yidhi mujaahid ibni jabr qaala can mujaahidin qaala qaala can raafic mursalan mujaahid ibni jabr waxaa weeyaan ariiq ninka la yihah abu cawaana uu ka wariyay ayaa jiro abu cawaana alwadax ibn cabdillahi ashkuri abi xasiin ayuu ka wariyey mujaahid ibn jabr mujaahida marka wuxuu leeyay can raafic raafic ibn khadiij iyo mujaahidna laba isgaartay ma aha waad ogsoontihin adinka dhammaantiin alayhi marka xadiidka inqiaac baa ku jiro waa munqatic mursalan buu yidhi mursalka isilaaxi aan isla naqaani ma ahan la socda mursal waxaa weyaan taabiciga maa rafacu taabici ila nebi sal slm laakiin suuro mursal ayuu leeyahayo ninka udhexeeyey raafic iyo mujaahid ayaa meesha laga bootiyey marka toos waaa loola booday raaficaa loola booday caleyhi marka suura mursal ayuu le lakin mursalka isilaa aysan naqaanay maahan can raafic mursalan qaala raafic ibnu khadiij ujeedaan waa xadiidka aduu ishaaraya imaamka caleyh raxmat nahana wuu noo diiday xadiidka marka saxiix ayuu yidhi muxuu saxiix ku noqonayaa bidaatihi laa bima qablahu wamaa bacdahu nahana rasul rasulka wuxuu noo diiday sal sl can amrin amar kaana lana kaana ahaaday lana anaga naaficun tuxtar noolah wa amru rasul rasuulka amarkiisana cala alra'si waalcayn mujeedaan hadda ereygaas caadiga oo dadka ay aad u isticmaalaan cala alra'si waalcayn waa muxuu ahaa waa aqwaaشha saxaabada nabigeena sal slm raafic bn khadiij marka waa isilaax cajiib ah oo saxaabada nabigeena ay yaqaaneen cala arasi waalcayn yani madaxaad arrinkan noo saaran yahay indhahana waa noo saaran ya weyaan indhahaadsaa kuu saaran madax kuu saaran wax sahlanba wax sahlan maaha baab fudud maaha waa arrin weyn weyaan wa amr rasul rasuulka amarkiisana sal slm cala arasi nadacahu waxaan saarana cala rasi madaxa iyo walcayni iyo isha weyaan nahaana wuu noo diidaysan rasulka al sl slm an nataqabala alarda arlada inaan la wareegno amaba aan waxaa weeyaan aqbalno bibacdi kharjiha wixii ka soo baxaa barkeedna aan ku aqbalno dhulka inaan soo qaadanno oon la soo wareegno oon tabcanoon beeranno wixii ka soo baxay qeyb ka mid ahna aan muqaabil iyo wixii aan bixinayn aan ka dhigno nabiga waa noo diiday sal allahu alayhi waaalihi wasalam taabacu ibrahim muhaajir ninka la yihahdo abu xasiin inuu xadiidka mursalkii isilaaxa hadda imaamku u keenay khaaska ahaa ariiqadaas waxaa ku raaco sida ayadaa mujaahid ibnu jabr muxuu ahaa can qaala raafic yiri ninka la yidhaahdo ibrahim ibn muhaajir oo xadiid soo socda weyaan laakiin macalasafi shadiid sanadkiis waa aciif kan dambe xadii sadeed boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadii daciif isnaad qala imam nasai barna axmed bn sulayman raxawi wa iqatun xaafid qaana ubaydilah ibn muusa alcabsi mowlaahuma iqatun kaana tashayac qaala xadaana israaiil israa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq isabci weya waa iqatun tukilima fiih bilaa xuja can ibraahim ibn muhaajir waa ninkaadan soo eh, waa saduuq run badana laakiin layin xadii agga xadiidka xagga xadiidkan daciif ayuu ku yahay ankeed ugu imaan kartaa ma taqaanaa waxay ugu imaan kartaa awham baa jiri karta waxay ugu imaan kartaa xifdigiis ayaa aad u liidanaa sidan oo kale can mujaahid ibni jabrin can raafic ibni khadiijin radia allahu taala arda qala wuxuu yihi nin kale raafic ibni khadiij mara nabiyu nabigeen wuxuu soo maray calaa ardi rajulin calaa ardi rajulin nin dhulkii oo min alansaar ree ansaareed ayuu soo maray dhul nin ree ansaareed uu leeyahay soo maray dhulkana sideeda waa taqaanaaneo waa taqaaneenoo magaalada madiina dhulalka ragga lahaa waxay ahayeen nimanka ree ansaareed oo dhan gacanta midig waxa u ahaa beeraha iyo tacbashada reer makana waxaa gacan midig u ahaa maxaa u ahaa ganacsiga waa resli iyo reer maka isku mid ahaa resli iyo reer maka ayaa isku mid ahaa ama isku dhawaa waayahay inkastoo resli ayaa hadda furasta ay haystaan ay ka badan taho ilaa china ka dhaca meel kasta ka dhaca iyaga meelaha ay ada hindi iyo muxuu ahaa ardu sham iyo ardulyaman rixlat shitaa'i wasayf markay dheeraadaan ard alxabasha markay dheeraadaan ha arda sham ha arda sham iyo ard alyaman ah, iyo marka ay fogaadaan ard alhind meelahaas inahaas ma dhaafi jirin ard alxabashana way tegi jireen waxaa laga keeni jiray bukuurka waxbaa laga keeni jiray marka yada ayagana harkaay u geen jireen harka badana u geen jireen waad garanaysaano laaluushkii beriga la qaada ma xasuustaan oo saxaabada nabigeena in <laughs> gaalnimo lagu soo ceeli rabay ya waxa la waday ma xasuustaan maxay ahayd aljuluud harka ayaa la waday la magdeeyo aad muxuu ahaa u qiimo badnaa waayahay <clears throat> ninka la yihahdo marka ibraahim ibnu muhaajir waa saduuqan layin xadiid can mujaahid ibn jabr can rafic n qaala marna nebiyu nabigan wuxuu soo sal slm calaa ardin ardi rajuli dhulkii oo meel ansaari ansaarida qad carafa u gartay annahu isagana muxtaajun inuu u baahan yahay yani mara nabiyu calaa ardi rajulin min alansaar ayuu soo maray qad carafa u gartay annahu isaga muxtaajun inuu u baahan yahay damiirkaas anahu yuu noqoni ma raafic u noqoni ya rajulki dee mara al nabi calaa ardi rajulin mara nabiyu calaa ardi rajulin ya de dhulkaasaa iskala kan isugu baahanayaan ma baahay <laughs> socon arki doontaan inay saas in kale <laughs> qaala wuxu yir mara nabiyu nabiga dhuxu soo mara calaa ardi rajulin nin dhulkii oo meel ansaar ansareed qad arafa uu gartay anahu isaga muxtaajun inuu u baahan yahay muxtaaj inuu yahay o faqal wuxuu yihi liman hadi اard dhulkan yaa iskale o qaala wuxuu yihi lifulaan heber baa iskale waayahay hadduu dhihi lahaa calىa rajuli biardin hadduu dhihi lahaa ishkaal badan maba jireen sooma jeedaan qaala wuxuu yhi lifulan hebel baa iskale acطaaniiha wuxuu igu siiyey biljri ujru igu siiyey ninka lagu soo maraa marka calaa ardi rajulin min alansaar arladaas marka muxuu ahaa lahaashadiisa waa muaqad marka waa ninka laftarkiisa laga kere waa asaga dheji oo ka shaqayna waa marka waa nin laga ijaaray aan dib u noqona marka qaala wuxuu rafi bn khadiij radia allahu taala arda mara nabiy nabigan wuxuu soo maray calaa ardi rajulin dhulkii calaa ardi rajulin nin dhulkii oo min ansaarri ansareed ah ayuu soo maray oo tacbani oo beerani qad carafa wuxuu ogaaday annahu isaga muxtaajun inuu u baahan yahay ayuu ogaaday fa wuxuu yidhi liman hadi alard dhulkan yaa iskala qala wuxuu yihi fulaan hebel baa iskale oo acطaniiha bilajri ujuuro ayuu igu siiyey inaan muxuu aha wax ka bixiyo amaba aan bixiyo ulu iyo rubuc aan bixiyo amaba aan wax kale ku bixiye kow fa qaala hadduu siin lahaa ood irmaanin lahaa akhaahu walaalkii lakaana xasana arrin quruxsan bay ahaan lahayd oo fadli badan faataa raaficun raafic baa u yimid ibnu khadiij alansaar ansaar ba u yimid faqala wuxuu yidhi inna rasul rasulka al sl slm nahagkum wuxuu idiin diiday can amrin arrin kaana lakum naafican kaana hada lakum adinka naafican mid waxtarla idiin ahaa weeyaan wa taacatu rasulka al sl slm inaad adeecdaan ayaa anfacu idinkaga nafci badan lakum adinka labadaba nafci baa ku jira inaad dulkiina muxuu a karaysataan nafci baa ku jira lakin waxaa kasii nafci badan inaad nabi maxamed alayhi salaatu salaam aad jirkiisa martaan jidkiisa raacdaan oad amarkiisa yeeshaan saasaa adduunya akhra idin khayr badan saasuu ku yidhi raggaas fiiriya ikhwaan ikiraam hadda rafir bin khadiij isagii cid xataa dirtay oo hadda adeejiso kac u tagree ansaareed ma jirto laakiin sidaadaba qofka muminka ah, daa'iman khayrka inuu faafiyo waa matark aynamaa xalla nafac meeshii marka aad tagto oo khayr u baahanba khayr ka sii day ha u abayeelin meel fadhi ku diri tag khayr ka sheeg dad muxua suuq jooga arag khayrka sheeg midba mooto saarnoo si yarkeedan arag khayr u sheeg mid waxaa weyaan salaada aan toosanyin arag khayr u sheeg mid waxaa weyaan faatixada khalda arag khayr u sheeg adiga daa'iman weliga khayr wada noqo qofka muminka ah daa'iman waa roobkao kale aynama xalla nafa sidaa weyaan marka maalka saxabada ay samaynan waad aragtaan khaafi bn khadiij isagaa isdiray xadiis waxaa la mid a ah, ragga isdiri jira ma badnaayeen ragga isdiray waxaa ka ahaa ninka la jiray ii sheega abu muusa alashcari ma xasuustaan quba qisadii aawod ma xusuustaan ceelki biru ariis miswal maamteen <laughs> la axrusana rasul la sal isagaa buu taaganba ya sacad ibnu eh, abi saciid alqudri sacad malik bin sinaan sidoo kale layta rajula صaalixan min asxaabi yaxrusuni inta soo degin aayadda qur-aanka ahayd eh, ayad soo degin wallahi axsanku min annaas inta soo degin ka hore markuu saas sii lahaaba wuxuu maqlay qabqab eh, yani hubka dhawaaqiisu maqlay markaas u yidhi waa ninke nabi allow sacd ibnu malik ibnu sinaan inuu yahay filaya ah, eh, isuga haddii aan wahmi igu dhaca waxaan u imid inaan ku ilaaliyo kadibna marka dambe waxaa weyaan waardiyihi nabiga waa laga qaaday alai slat slam oo ilaahay inuu ilaalina ayaa loo ballan qaaday rabbiga inuu ilaalina subxaana wa tacaala waardiyihi bini aadamka waa laga ka deeqtama nabigana sal sl ilah baa ka deeqay waaya xadii saddex kun sideed boqol iyo toddobaatanaad waa saxiixu bima taqadama axaadiista hormartay ayuu saxiix ku yahay akhbarna moxamed ibn muhan anazi wa moxamed bashaar bundaar labadaa nin waxaa weeyaan farasay rihaan weyaan laba nin oo kale dhicin weyaan labadan waxay shuyuuq u yihiin asxaab alkutub sita waa iqatun xaafid labadaba qaala waxay yihaen xaddatana moxamed ibn jacfar waa qundar waa iqatun labada sheikh ayuu yahay weyaan iqatun صحيح الكتاب قال حدثنا شعبة بن الحجاج وإمامك عن الحكم بن عتيبة الكندي وثقة ثبت فقيه ربما دلس عن مجاهد بن جبر عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال وحي رافع بن خديج نهى رسول الله رسولك الوحودي صلى الله عليه وسلم عن الحقل دولك إن لك كريو أو وحي كسر بحي قيب كمن ذو كريو ودي صلى الله عليه وسلم حديث ابن زياد بقول كوي طلبات رضا صحيح ما تقدم أخبرنا عمر عن فلاس وثقة حافظ قال عن خالد وهو ابن الحارث الهجيمي وثقة ثبت عن قال حدثنا شعبة وإمامك عن عبد الملك ابن ميسرة الهلالي وثقة عن مجاهد بن جبر raxima allahu jamiic qala wuxuu yihi xadaa raafic ibnu khadiij ayaa sheegay qaala wuxuu yih raafic ibnu khadiij haraja ilayna rasul rasuulka ayaa noo soo baxay fanahana wuxuu noo diiday ama naga reebay can amrin arrin kaana lanaa naafican waxtar noo lahaa oo faqala wuxuu yidhi man kaana lahu ardun qofkuu arday u sugnaaday dhul uu sugnaaday falyasrachaa arlada ha beerto aw yamnaxa amaba dadka ha irmaaniyo ha siiyo ha ka shaqaysteene aw yadarha amaba ha iska dhaafoo waxaa weeyaan iska taallo intaba waa loo ogoliyay qofka xadii saddex sideed boqol iyo labiyo toddobaatanaad waa saxiix ma taqadam qaala alimamu nasayi alih tala cabdiraxmaan ibn khaalid arraqi weyaan waa saduuq raqadan magaalada raqa ah oo ku taalla hadda suuriya oo mar dhexdaas eh, qolyihii imtixaanka ahay oo daacish iyo beleda lagu sheegay ay saldhig u ahayd inay tahan u malayna qaal xadaana xajaaj magaalooyinka hadda xims iyo xalab iyo qabl islaam ay jireen dimashq iyo kulli qabl islaam ay jireen laakiin bacd alislaam magaalooyinka samaysmay caasimada a ah baqdaad ayaa ka mid ah adowla acabaasiya xiligeedii ayaa la sameeyey ninka samey mataqaanaa muasaska mataqaanaa madiina asalaam daar asalaam magaala la yihahdo baqdaad madiina asalaam oo madiina daar asalaam abu abu jacfar mansuur abu jacfar mansuur w aqiiqa sidaa weyaan jazaak allahu khayra waa marka ninkaas waa arraqi qala xadaana xajaaj ibn maxamed alacwar almasisi waa iqa qaala xadaanii shucba waa imaamkii can cabdimalik ibnu maysarat alhilaali waa iqa haddaan soo marnay can ataa ibn abi rabax wa taawuus ibn kaysaan wamajaahid saddexdoodii iskugu tageen raggii xirti cabdullahi bn cabaas halkaanay wada mareen mujadan cataa iyo taawuus iyo mujaahid waa muxuu ahaa waa almadrasa almakiya waa waa madrasadii reer maka waa taqanaan can raafi bn khadiijin radia اlahu taala arda waraxima اllah اljamiic qaala wuxuu yidhi raaf bin khadiij kharaja ilayna rasul rasulka al ayaa noo soo baxay sal slam fanahaana wuxuu noo diiday can amrin arrin kaana lanaa naafican waxtar noo lahaa wa amra rasul rasuulka amarkiisa dhah ayaa khayr lanaa noo khayr badan qaala wuxuu yidhi man kaana lahu ardun qofkii ardo u sugnaatay falyasracahaa ha abuura mishkiladda moogta mararka qaar waxaan isqabanaynin damaa'irta af soomaaliga iyo damaa'irta carabi isma qabanayaan kaba soo qaad man kaana qofku dhul falyazrachaa ha abuurta ya arlada ha ha tamaam ha abuurta to ama todha ama tada <laughs> tanaga tawa bifatxi tawa waa lahajaadka khaaska moogta marka aw liyadaraha ama liyadaraha isaga taga ha isaga taga aw liyamnaxhaa amaba qof ha irmaaniyo irmaaninta ma taqaanaan irmaaninta waxaa weya xoolaha ayaa loo isticmaala asal ahaan beertana waxaa wey isticaar waa loo isticmaalaaba wa mima calaa anna taawuusan taawuus waxyaaba tusina lam yasmac hada alxadiid inuusan adiikaas xadiidkan inuusan taawuus eh, maqlin uusan ka maqlin raafic ibnu khadiij xadiis soo socda ay tusin ayuu kuleeyahy waxuu rabaa xadiidkan eh, soo socda inuu kan ku cilaaday lidalika saxiixun bima taqadam ayuu noqday oo cilada ku jirta ayuu sheegi rabaa kan dambe ayuu ku bushinaya labada xadiis ku bushinaya kan hore marka laakiin wuxuu ku noqonaya saxiix xadiis hore xadiis saddex kusideed boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa saxiix akhbaranii moxamed bn cabdillahi bn mubaarak almukharami waa hiqa qaala xadathana zakariya bn cadiy ataymi wa hiqatun jariirun yaxfad qaala xadaثana xamaad bn zayd bn dirham waa imaamkii hiqatun habtun xuja can camr bn dinaar waa sidoo kale qaala xadaana qaala wuxuu yihi kaana taawusun taawus wuxuu ahaa ibnu kaysaan yakrahu midnaca an yuaajira inuu ijaara ardahu arladiisa bidahabi wاlfida dhulkiisa inuu dahab iyo fida xataa ku ijaaro wuu nici jiray alkaraahiya ama yukrah fi isilaaxi salafna waxa weya taxriimu salafkii saxaabada nabigena sal slm iyo taabiciinta iyo alquruun mufadala haday karaahiye sheegaan waxaa weya khaasatan labada qarni u horeysay taxriim weeyaan salafka laakiin musطalaxan dambe oo dambe waa muxuu ahaa musطalax ama isilaax fuqahada ay gadaal ka keeneen walaa yara mana arki jirin oo muxuua ah, uma muuqanin mana aaminsanin eh, madhabna uma ahayn biului ay alkira biulu saddex meel tan me lagu kirayn ma arki jirin oo ma qabin iwarub iyo rubac walaa yaraa ma arki jirin cafwan walaa yaraa ma arki jirin biului ulukii iwa rubci ba'san dhib uma arki jirin dahabkana iyo fidada in lagu kireeyana ah, wuu nici jiray faqaala lahu mujaahid ibnu jabr wuxuu ku yidhi saaxiibkii ah xero isla ahayn idhab aad ila bni raafic raafic ibn khadiij wiilkiisa aad fasmac minhu xadiidahu xadiid kasoo ka soo maqal faqala wuxu yidhi innii aniga wallahi allan ku dhaartee low aclamu haddii aan ogaan lahay ana rasul rasulka a sl slm nahaa canhu inuu diiday maa facaltu maan sameeyeen halkaan ku istaaga marka mujadan xadiidka horena waxaa weeyaan can caطaa wa taawuus wa mujaahid can raafic ibn khadiij inay ka wariyeen maxay ka wariyeen man kaanat lahu ardun fanahaana rasul lah sal slm can amrin kan naafican waamr rasul khayr lana rasul lah sl sl khayr lana man kaana lahu ardun falyazrachaa aw liyadarha aw liyamnaxaa hadduu marka isaga wariyey oo xadiidka isaga ragga wariyo mujaahid iyo uu la jiray caaa uu la jiray taawuus hadalkan muusan ahayn hadalka muxuu yahay low aclam haddii aan ogaan lahaa ana rasul s sl nahaa inuu diida canhu maa facaltuhu maana sameeyeen oo dhulka ulukuma kireeyeen walaakin iyo ruba walaakin warka lagu laabiy xadaanii waxaa ii warramay man saxaabi iyo sheekh iyo caalim huwa isagaba aclamuka cilmi badan minhu raafic ibn khadiijka cilmi badan waa ibnu cabaas weeyaan sheekhiisii radia allahu ta arda ana rasuula sal sl slm inamaa in kalmaan qaal wuxuu yidhi lian yamnaxa lian mise laaan maxaa idin qoran lian ayaa sax la'antaas ma aha waa lian yamnaxa inuu irmaaniyo axadukum midkiin akhaa walaalkii ardahu dhulkiisa ayaa khayrun khayr badan ama ka khayr badan min an yaahuda inuu mxuu ah ka qaato calayha iyada korkeeda kharaajan wixii ka soo baxay macluuman ee la yaqaana wax ka soo bax oo la yaqaana inuu qayb ka qaato waxaa ugu khayr badan inuu walaalkiis irmaaniyo saas ayuu nabigu sheegay calayhi salaa salaam saas ayuu leeyahay ee diidma iyo manci iyo nahyi meesha ma olin intaas ayaa marka imaamka fiqigiisa waxaa wey ataa fiqiga mogtu marka imaamku uu hore u sheegnay oo alfiq fiqiga caadiga ahaa siduu ku yahay iyo taraajimtiis waa ujeedaan sidoo kalena waxaa weyaan xataa axaadiisku bushintooda mid kale ayuu kaga soo qaadanaya oo wixii isu muqaaranayna caleyh raxmat ullah waqad ikhtalifa waxaa laisku khilaafay calaa caطaa fii hada alxadiid xadiidkan caطaa ibn abi rabax ayaa laiskugu khilaafay oo faqaala cabdulmalik ibn maysara wuxuu yidhi can caطaa can raafic waqad taqadama wuu noo soo hormaray dikrunaa sheegitaanka an lahu isaga sheegna waa noo soo hormaray wa qaala cabdilmalik ibnu abi sulaymaan cabdilmalik ibn abi sulaymaan wuxuu yidhi can aطaa can jaabir oo marna wuxuu ka dhigay min musnadi jaabir marna wuxuu ka dhigay min musnadi raafic ibn khadiij intaa weeyaan waayahay xadii saddex kun sideed boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waxdaysa akhbarna ismaaciil mascuud aljaxdari waaiqa qala xaddaana khalid bn xalid hujayb waaiqatun habt qala cabdilmalik بن abi سلayman وmaysر الأرزمي wa صدوq lahu أwhاam wahmigiis inuu ku dhacan waa suuرagal can cطا بn abi رbاح عan jaaبir بn cbdالlah radي الlahu taعalى canهuma ana rasu rasu sl sم qal rasulkan wuxuu yihi man kana lahu arض qofki dhul u sugnaaday falyزrchahaa beerto fain cajaزa hadduu ka cajizo ay suuragal u noqon weyde an yazracha inuu beerto falyamnaxhaa ha irmaani akhaahu اmuslim walaalkii muslimka ah walaa yusrichaa yuusan eh, inuu eh, isla abuurtaan yuusan ku kalifin iyahu isaga yusricha yuusan abuursiinin yani inuu abuuro oo kadibna qeyb uu mxuu bixiyo ama qeyb lagu qaato yuusan ka dhigin weya xadii saddex kun sideed boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiisa akhbarna camr ibn cali falas wa tiqat xaafid qaala xadaana yaxya ibn saciid alqataan waa tiqatun habtun xuja qaala xadaana cabdilmalik wa haddaan soo marnay ibnu abi sulaymaan maysarat alcarzami weeyaan an ataa ibn abi rabax can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala anhuma qala jaabir bn cabdillaahi qaala rasul sulka wuxu yiri sal slm man kaanat lahu ardun qofkii arda ay u sugnaatay falyazracaa ha beero aw liyamnaxa akhaa walaalkii ha siiyo oo ha irmaaniyo walaa yukriha yuusan kiraynin taabacahu cabdiraxmaan ibnu camr alawsaaci imaam alawsaaci imaam ahli shaam ayaa arrinka asaga ku raacay weyaan oo waxaa weeyaan in xadiidkaas saas uu yahay cabdimalik ayuu ku raacay weyaan cabdimalik ayuu ku raacay habka loo wariyey habka uu wariyey oo mxuu ahaa min musnadi eh, inuu yahay jaabir xadiis sideed boqol iyo lixi toddobaatanaad xadiis akhbarna hishaam ibnu camaar asulami waa saduuqun muqriun wa kabura fa saara yatalaqan intuu weynaaday ayaa waxaw saasoo maaha iska dhihi jiray mararka qaar moogtahay qofka markuu hayraa iska noqdo cilmiga horan waxaan u sheegna dugsoontihiin cilmi waswaas la gelin kara cilmi maaha lidaalika cilmigeenna oo dhanba waa cilmi aanan sugnayn maxaa yeelay soo saas ma aha haddii mar indhaha inta lagu yarashita kadibna lagu dhaha saas sooma himaash adiiu saa mahan amaba masaladu saas ma ahayn ood ma ahayn adhihi weyda mada ruxu weyda cilmigaas waxa masalada ayada iskuma ficnidin waa inaad muxuu ahaa cilmiga sidiisa waxaad macno ku leeyahay halkii masalood qabata ha noqoto masale aad ku ilaadkaan karto ila adayg dee iska un qanjir weyne iyo af adayg ma ahane laakiin ku salaysan cilmi iyo ku salaysan waxaa weyaan macluumo iyo macrifo ku salaysan laakiin cilmi saas xogaho un jug lagu yarsiina waxaa weya waan soo eega iyo iskuma kaytoosan iyo sida annaga aan kaas cilmi sugan ma aha weyaan waayo xadiis sadeed boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa hay so asaga maaha mise waa kan ka dambey ya ya hay shan marina cafwan toddobaatan iyo iyo shan toddobaatan iyo lix weyaan wa akhbarana hishaam bin camaar asulami waa sadq muqri wa kabura fasaara yatalaqan can yaxya bn xamza الحضرمي مولاهم وثقة رمي بالقدر وايه قال حدثنا الأوزاعي وعبد الرحمن عمر الأوزاعي وثقة جليل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جابر بن عبد الله كان وحوسنا لأناس دد فضول أرضين فضول أرضين دولال ديرية oo tacab inay tacbadaan ay muxuu ahaa ka maarmaan ayay lahaan jireen yukruunaha way kirayn jireen binisfi wixii ka soo baxa naskeeda iwul saddex meelood hal meel iw rubi afar meelood hal meel ay ku kalan jireen wixii ka baxay ayaa la qaybsan jiray waa waxyaaba annaga hadda loo yaqaana waddankeenna maxaa loo yaqaanaa ya burjawaas burjawaas me burjawaas waxbaa loo isticmaalaa saas weyaan faqaala rasul rasulka wuxu yir sal slm man kaanat lahu ardun qofki dhulla ah, falyasracaa isaga ha abuurta kow aw yusricha ama walaalkiis inuu abuurto ha u siiyo bilaasha ku siiyo aw yumsika ama iska haysto waxbasan ummadda ku fasaadin ha u taallo weyaan waafaqahu maطr ibnu طahmaan sidoo kale isna maطr ibnu طahmaan ayaa waxaa weeyaan ku waafaqay ninka la yidhaahdo cabdilmelik ayaa ku waafaqay weyaan iyo awsaaci labada ku waafaqay oo musnad jaabir bay ka dhigeen xadiidka saddex kun sideed boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadii saxiix ma qablahu akhbarana ciisa ibnu muxamed ciisa ibnu muxamed wa huwa abu cumayr ibnu naxaas alramli waa iqatu faadil wa ciisa ibnu yunis huwa alfaakuriy huwa alfaakuriy wa saduuqu rubama wahim qaala xadaanaa damra ibnu rabicata alfilistiini raggaas kulli ramla iyo waxaa weyaan iyo filistiini waa adduunka adda wa taqaanaan oo hadda ay gaaladan kabdhoodaysa ilahi subxana wa tacala ha ka soo qaadee waa iqa isna iqa weeyaan damra ibnu rabicata cafwan waa saduuq saduuq waxaa weya alfilistiin waa saduuq yahimu qaliila can ibnu shawdab shawdab alkhuraasaani waa saduuq cabid can maطr ibnu طahmaan alwaraaq waa saduuq kaiir اkhaطأ wa xadiiثu can caطaa ضaciif ma arkaysaan kadibna canaa weyaan xadiidka marka jazman waa daciif lakin saxiixun bima qablahu can jaabir bn cabd lah radi allahu tacala canhuma qala wuxuu jaabir khaabnaa rasulula nabig al no khudbay sal slm rasuulka alle faqaala kadib rasulkan wuxuu yihi man kaana lahu ardun qofka dhul u sugnaatay falyasracaha ha abuurta aw liyuziicha ama qof abuurta ha bilaasha ku siiyo walaa yuajir hayuusan ijaarin weyaan xadii sideed boqol iyo sideed iyo todobaatanaad saxix maa qablahu xadiis hore ayuu ku yahay akhbaranii moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim alasadi wathiqa can yunis ibnu moxamed ibnu muslim albaqdaadi wathiqatu thabt qaala xadaanaa xamaad ibn zayd ibn dirham can maطr مطر الوراق قد سمر عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيقده قال رسول الله كذلك رفعه نهى نبي ودي دي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض دولك إن لكريه ووافقه وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض ونائما دون أصل حديث الدنبي cabdimalik ibn cabdibn jurayj wa iqatun tabtun yursul yudlis oo taqaanaan ayaa ku waafaqayo waxaa weeyaan diidmada la diiday in dhulka la kireeyo oo weliba qeyb ka soo baxs lagu kireeyo qeyb ka mid oo ka so baxda lagu kireeyo xadiid saddex kun sideed boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadid saxiix akhbarna qutay ibn saciid qaala xadaثana almufadal mufadل ibn fadal alqaadi wa iqatun fadil caabid can ibn jurayj cabdimalik bn cabdi ibn jurayj can aطa bn abi rabax wa abi zubayr abu zubayr waa muslim moxamed ibn muslim min tadrus waa saduuqu yudlis can jaabir bn cabd lah radi allahu taala anhuma ana nebi sal slm nabigeena ala sl slam naha wuxuu diiday can ilmukhaabara mukhaabaro ayuu diiday mukhaabarada waxaa weeyaan iyo xaqliga aan soo marna waa isku nooc waa in almusaaraca calaa nasiibin mucayan ka ulu rubuc qeyb la yaqaano ayaa qofka beerta inuu ku abuurto oo qeybta ayadaa ama isaga u qaato amaba ninkii dhulka lahaa uu siiyo qofki in lagula ballamo ayaa mukhaabaro la yidhaahdaa almukhaabara iw nabigeena wuxuu diiday almuzaabana muzaabanadana waxaa weeyaan waa baycu ruab fii ru'uusi اnakli bitamri timirta madaxeeda timirta saaran oo roqobka ah ama gacmaha saaran oon weli la gurin ayaa waxaa lagu bedelanaya oo lagu eh, qaadanayaa lagu bedel qaadanayaa timir caadi ah dhulka taallo oo jawaano ku jirto amaba kiilaysanoo miisaaman ama beegan ayaa lagu qaadanaya kuwaan intay noqonaan boqol kiiba boqol lama hub arar baa ku jiro inay xataa ay bacda buduwi salaax markay xataa ay casood ka baxdo oy timir caadi noqoto xataa waxaa suuragala ah inay halawdaa suuragala ah oy masiibo ay ku dhacdo waxaa laga yaabaa inay qallasho oo kadibna ay wax yaroo khafiif noqoto waxaa laga yaaba inay iyada badato waxaan eh, la bixiyey ay yaraadaan wamaa ilaa dalika qarar baa ku jira marka nabigeena taas wuu diiday calayhi salaatu wasalaam qeyb yar oo caraayo loo yaqaano ayaa laga soo reebi doonaa oo xataa tafsiirkeeda laisku hayo waayahay nabigan uu diiday sal sl mukaabarati mukhaabara wuu diiday walmuzaabana muzaabanana wuu diiday iyo walmuxaaqala muxaaqaladana waxaa weeyaan waa beyca sumbu xinta bilxinta aw shaciir waa tii hore marka ay muzaabano ahayd timirta ayaa loo isticmaalay tanna waa tii muzaabanadii oo laakiin loo isticmaalaa qamadigi ama gerbigi oo geedkeeda ku taallo oon la soo goynin mid dhulka taalla oo la shaqshaqay oo la muxuu ahaa qashin bixiyey in lagu badasho taasuu nabiga nugu diiday sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo isleeyihiin wa beycu athamar iyo timirtii iyo mirihii in la iibiyo xataa yucama ilaa laga quuto oo in xilli la cuni kara ay ka gaarto marka muxuu ahaa xilli la cuni kara marka ay gaarto waa bislaati marka baashio iska garow ah in la iibiyo taa waa la diiday weeyaan nabigeen diiy intaas waxaa laga baqayaa qof dadka labada qof ka mid a ah in meesha qarar intuu gala xoolihiisii si xaqdar lagu cuno wey ila alcaraaya caraayada mooyaan waa ti haddaan sheegay caraayada marka waa laba tafsiir bay leedahay caraayadan waxay gelaysaa timirta timirta geedkeedaas muxuu ahaa kore waxaa saaran timiraa saaran timirta marka way bislaatay oo hadda waa la cuni karaa waa la garw cuni karaa waliba garw waa dhaaftayo waxay noqonaysaa eh, rutab oo qoyanta waa rutab weli laakiin timir caadi ma noqonin ilan timirta maraaxil ayay martaa kala duwan marka balax mar la yidhaha ayaa jirto oo waa garow caadiyo markaad ruugeysa waxaa weeyaan waxaad dareemaysaa wax culus inaad ruugeyso weliba waxay dhacaan bay leedahayo qofka hadduu isku badiyo xataa waa khatar inuu mxuu akhara u galbado ayaa suuragal ah alimaam muslim aleyh ramat ullahi waa meeshii uu ku galbaday xasuustaan yani roqob dhan ayaa loo keenay qisada aad ba u taqaanaan roqob dhan oo timir ayaa loo keenay ragay maalintiis yara qabteen masaa'il laisku qabtay masaaishii marka masaladii isagoo ku saxan ayaa laga garbadiyey mogta haddii kambani yar lagu samaysto oo lagu abaabushay daaqadan baa lagaa tuuray mota albaabka lagaa bixini marka urur yar loo samaystee daaqadaa laga tuuray inaa isaga khaldan yaha marka lagu xukumay isagaana saxnaa habeenka ayuu maktabad u fadhiistay faanuus yar u shitay baxdi ayuu galay gabadhii marka muxuu ahaa shaqaalahayd amaba khaadimadii waxay u keentay roqob oo timir ay u keentay weliba noocaas balax inay tahay u badanta wallahu aclam tan lagu dhimana taa weyaan khatarta tii marka masaladii u baaraya saasuu marka qofka markuu mashquulsan yahayna haaliban yani isma oga waxaad samaynaysa sooma arkin qof muxuu ahaa fikira oo dhulka qutini iyo qof xataa cidiyihiisa guri oon iska warqabin sooma arkays yani waxaaba badan oo xataa qofka halaynaya markuu mashquulsan intuu artu juqsiinaya intuu wagelinaya wamaa ilaa daalika xafiisyaad markay dadka qaar yimaadaan waxaa weeyaan mar combyutarka ay jugsiyaan iyo mar ay xeer ka bixiyaan iyo mar qofku waa maqan yi mogta hawlaa ku taagan waxbaa ka hadlaysan marka meel kalu jira marka siduu cunay masaaishii ayuu helay kutubta ayuu saa u kala dhigay kadibna isagana ilahi baa oofsaday subxaana watacaala subaxdii isagoo meyda masaaishina waxaa weyaan ay wada isaga ku wada saxanya marka waxaan kala jeedaa masaladan ah, ku saabsan timirta balaxaasay soo martaa kadib rutab ay noqoni kadib ay timir u gudbaysaa marka marxaladaas kore balaxa ku jirta qof dada u baahan dada u baahan oo jecel balaxa ku jecel qaar waxay ku rabaan rutabka waana sida ay ugu fiicanta timir rutab haddii ayb oolin waxaa weeyaan xaaladaas kuma toosna lidalika nabigeena sal slam wuxuu dhahay markaad afuraysaan rutab rutabaat ayuu nabigeena ku afuri jiray ama ku afura haddii aad rutabaad weydaanna calaa tamaraat waa timir yar timirta caadiga haddii la waayana waa biyihii madooba ama biyihii cadda siday qolyahan qaar dhahaan marka timirtaas marka qofa u baahan baahi badana u hays insaxa tacbiir gabara ugu walacday gabar ayaa ugu walacday marka maxaa la samayni qofkaas marka waxaa weeyaan in timirta ayada inta kharsi lagu sameeyo qiyaasitaan dad u mutakhasisiina jireen kadibna in yaroo muxuu ahaa xoogaho ah oon aad u badnayn aad aan u badnayn oo kooban waan noo imaan doonta insha allah tabarak watacaala laga siiyo oo kadibna timir uu ku bedasho dhib ma lahan caraayada suura waa suuraddaas suuradda kale caraayada waxaa weeyaan nin ayaa beer lah kadibna dad masaakiina ah u imaaday waay dhhn waxaan rabnaa rudabkan waxan wax naga siiso waayo muxuu dhahay tobankan geed oo timirta ah ama shantan ama saddexdan adinka muxuu ahaa ka gurta timirtii lamana gaarin xilliga la goynaya mogta ruabkii waa amaba waa garowgi karo balaxyaa joogtaa halkaas markay xaaladda noocaa tahay niminka waxay ku qasmanaan marka inay mar kasta ay soo noqnoqdaan waa masaakiin marka beertii ala dhex maray beerta dee ninka faamalkiisi iyo maxaarimtiisi iyo wixiisi yaa jooga mogta iyo asraartiisi u taal waa dambi muxuu ahaa hawshiisi khaaskeed waa gurigiisi waa markay xaaladda noocaa tahay wuu dhibsanaya marka wuu dhibsanaya dadkan kusoo noqnoqonayo ajaaribta oo hore gadaal u socda mararka qaar beerta hata waxaa laga yaaba gabdhihiis iyo xaaskiisina ka shaqaynayaan oo iyaga markay kala wada yihiin ataa ay xijaab ay wadanin marka taada markuu dhibsaday wiiloo kaaliib kaaliy qofna usoo yeero khaalis ahoo qiyaas u yidhahda war geedaha nimankan aan siiyey timirtaan maxay leegta waa boqol kiila war boqolka kiila qaata waxaad yeelaysaan marka allah idin garab gala dibda meeshaan ugu soo noqonin marka labada suuradoodba caraayada waa lagu sheegaa waa lagu tilmaamaa wallaahu aclam ila alcaraaya caraayada mooyane taabacahu yunis ibnu cubayd ayaa ku raacay oo isna habka uu wax u wariyey uula wariyey oo musnadi sidoo kale ka dhigay jaabir bn cabdilah radi allahu tacaala canhu can abihi kadalik زياد بن أيوب البغدادي wa ثقة عباد بن العwام الكiلاaبي wa ثقة قال xdثنا سفyان بن biitifaaqihim qala wuxu xadaثana yunis ibn cubayd alcabdi wa iqatun tabtun faadil waric can cطاء بن abi رباح an jaaبir بn cbd لlah radي الlahu taعala ana nabي nabgna sl sl nah wuxuu diiday can muxaaqala muxaaqaladii aan soo marnay waa xaqliga aan soo marnay in la kireeyo beerti oo wixii ka soo baxay qayb lagu kireey wuu diiday iwa musaabanati musaabanada oo timirta geedkeedii timirta saarneed mid dhulka taal in lagu gadana wuu diiday wاlmukhaabarati mukhaabaradana waxaa weeyaan qamadiga iyo cunadii caadiga ahayd oo ku taala laamahoodii geedooda ku yeelo in mid mxua ah, dhulka taala lagu gado caadi ah ayadna nabigeena ugu diiday sala allahu calayhi waali wasalam wa can اhunya soo idinma qoran hunya istina ilaa an tuclam iyo inaad tirahdo beertaas waxaa weeyaan kulli waan kaa kireeyey ulu ayaan kaaga kireeyey amaba eh, beerta saas ayaan yeelay intaas intaanan ka ahayn intin lama yaqaana ilaa an tuclam wa inaad kasoo reebta wii lagu ballamay oo heshiiska ahaa inaad wa ka soo reeba laakiin waaa harti waaad soo reebaysa in wax la yaqaano la ogsoon ya ay noqoto oo xariiqeeda iyo waxeeda kulli lasla ogsoonyahy beertii waxaa weeyaan waan kaa kireeyey ama beertii waan ku siiyey xogaho mooyane kisto mooyane waxaa laga yaabaa qofkii inuu yihahdo beertii waanbeertii waan ku siiyey ama beertii muxuu ahaa eh, abuuro in yar ma ogey kisto mooyane markuu kisto ama xogaho yidhaahdo wadaadki markuu beertii ku feera jaba ood beerta dhammeeyo oo kadibna mirihii ay soo bislaadaan bini aadamkana damaca iyo waxyaabahaas waa ku badan yihiin waxaa laga yaabaa inuu yihahdo kasta aan sheegayo mataqaanaa waa beerta boqol sagaashan iyo sagaal boqol hal ayaad marka ay aday aad leeda oo ninkii meesha uu ku feera beera ood ku qaracba soo khatar maaha marka ilaa an tuclam in la ogsoon yahay qaybta la socodnoona mooyine wa fii riwaayati hamaam ibnu yaxya kadaliil meeshan istisaarkeedana waa dhib badan yihi <laughs> midda labaadna caطaa ibn abi rawaxa isna waxaa la rabaa horaan awuso daaqadda kama ridin imaamka oo inuusan ka maqlin raafic ibn khadiij ya soo ma ahayn u dariishaday haddana wuxuu rabaa inu cataa isna daaqadda ka ridi oo jaabir inuusan ka maqlin uu sheego qodob waa qodobkaas qodobka labaadna waxaa weeyaan istisaarkeedana waa wax oo yara rakiig waa rakaaka ku jirta wa fii riwaayati hamaam hamaam ibnu yaxya riwaayadiisa waxaa ku sugan daliilun buu iska ilaa mogta ka daliil buu yidhi daliil oo kale calaa ana caطaءan caطaa lam yasmac inuusan ka maqlin min jaabirin jaabir xadiiثahu xadiidkiisa can nebi sal ا slm yacni riwaayadan soo socoto hamaam ibnu yaxya waxaa ku sugan oo laga qaadanaya oo daliil ah in caطa ibn abi rabax uusan jaabir waxba ka maqlin xadiidka uu nabigeena ka warran inuusan ka maqlin ayuu mxuu ah laga qaadanaa sida looga qaadana asagaa noo sheegi marka oo ah xadiidkaas muxuu yahay man kaana lahu ardun falyasrachaa xadiidka ahaa inuusan ka maqlin ayaa laga qaadana ayuu leey imaamka raximah ullah ayaa wuxuu weydiiyey sulaymaan ibnu muusa alumwi mowlaahum saduuqun faqiihun fii xadiidihi bacd liin wakhtalata qabla mowtihi biqaliil ninkaas ah oo sulaymaan ibnu muusa ayaa caa ayaa sulaymaan weydiiyey qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo sulaymaan soo ma sa'ala caaaun sulaymaana qaala wuxuu yidhi xadaثa jaabirun jaabir wuxuu sheegay ana rasuula sal sl qal inuu yih rasuulkeena man kaanat qofka u lahu isaga ardu dhul falyasrachaa dhulkaas ha abuurto ha beerto aw amaba liyusricahaa ama qof beerta liyusricahaa ha beeridsiiyo akhaa walaalkiis waa yidhahdeen iyahu si waxaa weeyaan lacaglaana ku beero walaa yukrihaa yukriha yukriiha yuusan ka kirayn akhaa walaalkii waqad rawaa wuu wariyey annahyu waqad rawaa annahyu can ilmuxaaqila yaziid weeyaan waqad rawaa yaziidu yaziid ibnu nacaym ayaa wuxuu wariyey qad rawaa annahya islama qaadanaysa qad rawaa annahyu iyo yaziidu labadaas isma qaadanaysa wax kale sheekh maxaa kuu qoran aw sheekh nuur annahya nacam axsanta waqad rawa nahya nahyiga waxaa wariyey can almuxaaqala muxaaqalada yaziidu ibnu nacaym oo laga dhiga marka faacilka yaziid laga dhigo nahyigana waxaa weeyaan mafcuulka muqadam laga dhigo waqad rawaa wuu wariyey waqad xaqiiqa rawaa wuu wariyey yaziid ibnu nucaym annahya ayuu wariyey can muxaaqalati muxaaqala liska reebo can jaabirin ibni cabdilah ayuu ka wariyey radia allahu taala arda xadiidka u dambeeya cashirkeen insha allah caw tabaaraka wa tacaala saddex kun sideed boqol iyo laba iyo sideetanaad wa xadis akhbarana moxamed ibn idriis الرازي وأحد الثقات أو حفاظ له قال حدثنا أبو توبة أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وثقة حجة عابد قال حدثنا معاوية ابن السلام الحبشي وثقة عن يحيى بن أبي كثير وثقة ثبت يرسل وكثير التدريس الخفي عن يزيد بن نعيم الأسلمي ومقبول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم نهى وحديدي عن الحقل masalada la yihahdo ama mucaamalada xaqliga ayuu diiday nabigeena sal اllah alay slam kow wahiya xaqligana almusaabanatu waa musaabanadii hadda xaqliga aan soo marnay inkiro dhula kiray ahayd ayaa hadda imam muxuu ku fasiray musaabana musaabanadan maxaan soo marnay <laughs> masaladan marka musaaracasa xalay buu sheegnay musaaracada iyo musaaqaadka iyo mukhabarada iyo muxaaqalada iyo waxaa weeyaan yani masaa'il isku dhex wareegayo saas af ma lahan af cadoo hadda maanta aad saas waa dhihi kartood muxuu ahaa farta aad gelgeli karto adeeg badana musaaqaadka o kale ka musaaqaad madaahibta qaar baba qabaanba maba ugu jirtaba sideedaba madaahibta qaar laa yaquuluuna bihi aslan marka alcumuum musaabanadii marka hadalka wuxuu ku fasiray aqlig muxaaqaladii wuxuu ku fasiray musaabana mar musaabanadii muxaaqala lagu fasiri marka waa baab aad la yaabayso oo yacni inta waa loo isticmaali kara inta waa loo isticmaali karaa khaalafahu waxaa khilaafayda hishaam ayaa khilaafay ibn abi cabdilaah ayaa khilaafay adastawi waa taqaanaan waa sambar eh, ayaa khilaafay wa rawaahu can yaxya ibn abi kaiir ayuu ka wariyey can abi salamata ibn cabdiraxmaan bedelka yaziid ibn nucaym oo can jaabir ahaa ayaa wuxuu dhexdooda geliyey waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo abi salam ibn cabdiraxmaan intaas ayuu casharku idilyahay eh, marka masaladan musaaracada way socon doontaa oo kistoo ayaan kusii jiri doona iska yar faiiso kamerada ilaa laga damina marka waa kastoo aan socon doona insha allah tabaaraka watacaala ilaa aan ka dhowaano marka kolleyba laakiin alfaadda waa taqriban waa isleeyihin aad uma kala duuna hada wallahu aclam wsala allah waslam abdi rasul mustafaa